alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa baabun fi lxahi cala suwarin wa aayaatin makhsuusa kollay su-aal waxay ka soo noqotay saa maqlaysaan taqanigii qur'aanka lagu qunaynaayey ama codka la wanaajinaayey tafaasiirta culammada qaarkood ku fasireenna waxaa ka mida jahriga qur'aanka lala jahraayo sare loo inta qaniga lagu fasiray marka maadaama dadka codkoodu kala duduwan yihiin waa inay isku nooc ahayn taas ma ka dhalanaysaa in markaa jahriga la arjaxo waa su'aal su'aasha aasha labaad ee markaa lagu daray waxay tahay qof codkiisu wanaagsan yahay ma la qallidan karaa oo codkiisoo kale naqmadiisoo kale ma lagu akhrin karaa ta haddaan ku horreeyo haa qof waa la qallidan karaa oo in codkiisoo kale la keeno waa la samayn karaa iyadoo qasad wanaagsan looga jeedo oo la doonayo qawaacidda tajwiidiga in lagu sugo ama naqmada carabiga lagu soo saaro oo markaas siday carabi ugu dhawaaqeen oo marka waxaweye ay u yidhaahdaan oo kale loo yidhaahdo cid kastoo doonaysa marka qawaacidda tajwiidiga inay sugto oo qur'aanka si wanaagsan u akhridana fii awali talab waa inay dhegaystaan quraada dhegaystaan dabeedna ay isku dayaan naqmadoodoo kale inay ku akhriyaan siduu markaa naqmadoodu u noqoto naqma carabiya laa naqma cajamiya oo cod cajamiya ayna ku akhriyin laakiin naqma carabiya ay ku akhriyaan kadib marka dambe inuu markaa ku sugnaado wuu iska beddelayaa dariiqada uu samaynayaana waxay tahay baa la yidhi sida waxa weeye markaa uu ruuxu samaynaya waxay tahay qaari u badanayaa si uu codkiisa u keeno iskuna dayayaa inuu codkiisaoo kale keeno si u soo saarayo siduu ugu dhawaaqayo yacni ku akhriyo taa markuu keeno quraada uu saa ku samaynayaana waa quraada tajwiidka ku fiican mar labaadkana codkoodu fiican yahay inay noqdaan weeye kadibna waaga dambe wuxuu samayn karaa inuu iska beddelo oo isagu markaa quraadii cod ka dhex samaysto ayuu markaa samayn karaa sida dadka qaarkood aan ka maqlayna waxay tahay siduu ku samaysanaya waxay noqonaysaa uu naqmada gaarkaa isaga beddelaya qaari gaari leeyahay inuu quraa kala duwan dhegaysto oo waxa weeye mid keliya aanu laazimin yacni saacadba mid ku rido saacadba mid ku rido sidaa hadduu ku wado muddo bila ah aanu maalintii hal qaari aanu wada dhegaysan ee maalintii kastaba laga yaabo intaasoo qaari oo kala duwan inuu markaa dhegaysto wuxuu markaa samayn karaa inuu cod ka dhex samaysto isaga cajabiyey oo aan qaari gaari lahayn marka taasna waxa weeye sidaas waa samayn karaa taas waa qodob ta kale waa tafsiirka ku saabsan taqaniga labada tafsiir waynu tilmaanaye laakiin tafaasiirtu way dee badan yihiin oo tafaasiir badan baa lagu fasiray waxaa lagu fasiray codka in la wanaajiyo waxaa lagu fasiray codka cod murugale in lagu akhriyo waxaa lagu fasiray in lala jahro waxaa lagu fasiray in waxa weeye eh, taqaniga la yidhi waa in eh, yani markaa la sameeyaa istighnaa oo qur qur'aankii lagu maarmaa oo culammada qaar baaba ku fasiray taqaniga in looga jeedo min alghina in laga keenay yani saas aawadeed waxay yidhaahdeen waa in markaa yani markaa eh, yani lagu maarmaayo hina nafsi iyo markiisa marka waxaan yani marka ay yani qofkii ku sugnaataa waxaa kaloo la yidhi waxa weye waa in marka wax kale inuu dhegaysto oo u hanqaltaago waa inuu ka maarmaa yani waxa weeyaan ashyaadaasoo dhan baa lagu fasiray qaar baaba laba bayd doona inay ku kulmiyaan macaanida lagu fasiray markaasaa wuxuu yidhi taqanna bilqur'aani xasin bihi sawta xasiinan jaahiran rannimi waastagni can kutubi lula taaliban ghinaa yadin wannafsi uma lzami yacni qur'aanka ku qunnee xasin bihi sawta codka ku wanaaji taadu waxay raacaysaa shatriga dambe xasiinan xaalaad murugaysan tahay jaahiran xaalaad la jahrayso rannimi yacni marka waxa weeye kaga danani yani cod marka waxa weeye yani markaa fiican yani marka waxaweye ku akhri wastaqni can kutubi lulaa taaliban yani marka kutubta dadka kale marka waxa weeyaan yani kaga maaran xaalaa doonayso hinaa yadin wanafsi yani nafta haninimadeeda iyo gacanta haninimadeeda mid walba uma alzami deedna laazim khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal xadiis baa sheegaya oo ku soo arooray qur'aanka waxa ugu wanaagsan ka marka waxa weeye marka marka uu akhrinaayo aad mooddo inuu ilaahay ka baqaayo xadiis macnihiisu saa ku dhowyaa jiray yacni cod marka waxa weeye markaa muruga leh oo aad moodayso inuu ilaahay ka baqaayo yacni markaa ka ku akhrinaya ugu fiican marka intaaba hadduu ruuxu la wada yimaado wuxuu noqonayaa inuu markaa macaanidii oo dhan kulmiyey codkii wanaajiyey la jahray yacni waxa weeye codkii kaga dananiyey isagoo si murugale markaysaga waxaan yani u akhrinayo murugaha codkiisa laga dareemaayo yacni markaa dadka warkooda iyo markaysaga waxyaalo kaleo dhanna kaga maarmay ee naftiisi markaysaga ay khani ku tahay oo qanaaco ku qabto gacantiisu inay khani noqotona rajaynaya intaa hadduu la yimaado waa markaa la yimi yacni shaygii laga rabay waa la yimi waxaa se la baraarujinayaa codka wanaajinta la wanaajinayo waa inaan layskala yskala raacin oo naqmadun lala macaansan oo yacni markaa eh, taxriif qur'aankii aan la gelin hadduu codka iskala macaansado dee waxa weeye meelaha qaarkooda aan jiidnayn buu jiidayaa oo madayaa meelaan gaabnayn buu gaabinayaa yacni meel baa laga yaabaa inuu khafiifinaayo yacni ay tahay inuu shado marka dee haddii waxa weeye saasi ay gasho codkii intuu iskala macaansado iskala raacraaco sida naqmadu ugu macaanaanta uu markaysagaa sameeyo dee waxa weeye wuxuu noqonayaa marka xuruuf buu ziyaadinaya xuruuf buu ka tegaya xuruuf buu khafiifinaya yacni marka waxaa ka imanaya taxriif baa ka imanaya ta noocaasi marka waxa waa xaaraan yacni marka mid bannaan ma aha marka waa in taasoo kale la yska jiraa ahlucilmiguna aad bay uga digi jireen ta noocaas khulaasadu waxay tahay intuu qofku kari karo waa in codka wanaajiyaa intaasay hadalku ku urursan yihin xasaba maa yastatic zayinu alqur'aana biaswaatikum faina sawta alxasana yaziidu alqur'aana xusnaa xadiisaa lagu soo wariyeyna waa jiraa sheekh baa la weydiiyo lagu yidhi codkiisa haddaan wanaagsanayn ka warran yuxasinhu ma istataaca buu yidhi wuu wanaajinayaa intuu kari karo intuu kari karo ayuu wanaajinayaa waxaan yaro tambiihinayaa darsigii shalay xadiiskii aynu soo qaadannay aynu ishaarnay oo ku saabsanaa qul huwa huwallaha ninkii waxa weeyaan akhrinayey ragcad kasta ku akhrinaayey waa xadiis kale weeye isla xadiiskan ma aha farqaana udhexeeya waa xadiisun aakhar isku saxaabina ma aha xagga macnahana waxa weye farqa udhexeeya ninkana nin nebiga u sheegay inuu suuradda jecel yahay weeye dabeedna nebigu ku yidhi kan ina xubbaha adkhalaka aljanna kaa kalena nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka yidhi uga warrama inuu allah jecel yahay uga warrama uga warrama in allah jecel yahay yacni uga warrama marka eh, labada xadiis saasay u kala duwan yihiin marka labaduba fadiilada waa sheegayaan walow farqah u dhexeeya xadiidka kun iyo saddex iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo labiyo soddon wa can abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi min alqur'aani qur'aanka waxaa ka mid a suuratun suurad baa ka mida suuraddaasoo alaauuna aaya soddon aayadood ah shafacat lirajulin xataa gufira lah shafaacatu waxay u shafeeco qaaday lirajulin nin bay u shafeeco qaaday xataa gufira lahu ilaah loo dembi dhaafay ayay nin u shafeeco qaaday waxa bannaan inaad ka sifayso marka waxaway suurada yacnii suuraddaasoo shafacat lirajulin nin u shafeeco qaaday xataa gufira lahu ilaa loo dembi dhaafay bay u shafeec qaaday wa hiya suuraddu waxay tahay tabaaraka aladii biyadihi almulk yacni waa suurat lmulki weeye dacalka hore suuradda bacd albasmala ayaa magac looga dhigay marka waxaa loo jeedaa suuratlmulki baa loo jeedaa rawahu abu daawuuda xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud watirmidiy tirmidi baa soo wariyey wa xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah wa fii riwaayati abi daawuuda riwaayada abi daawuud waxaa ku sugnayd tashfacu way u shafeeco qaadaysaa albaanina xadiiska waa taxsiiniyey wuxuu yidhi xadiisku waa xasan xadiisku waa xasan buu albaani yidhi raximah ullah marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa suuradda suuratulmulki inay shafeeco qaado marka riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan cadaabkii baa lagaga badbaadiyey cadaabkii ayaa lagaga badbaadiyey ninkaasna waxaa la sheegaa wuu akhrin jiray suuraddan oo badin jiray ninkii u shafeeco qaaday calaaqada suurada uula lahaa maxay ahayd waa inuu si gaara akhrinteeda u badiyo oo khaas ahaan habeen kasta uu akhrin jiray kulla leyla kama tegi jirin inuu suuradda akhriyo saas aaweed ba u shafeeco qaado sababtiisa ayaa cadaabkii lagaga badbaadiyey cadaabulqabrigii saas aawoodee asmaadeeda waxaa ka mid a ah alwaaqiya waaqiya maxaa loo yidhi qofkii waxay ka dhowraysaa cadaabulqabriga waxay u sababaysaa in cadaabulqabriga laga badbaadiyo ayay u sababaysa goortuu doono qofku habeenkii ha ka akhriyo ama fiid ha akhriyo ama saqda dhexe ha akhriyo ama soo dhowaad ha akhriyo marka akhrinteeda in la badiyo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya qur'aanku inuu shafeeco qaado marka si caama inuu shafeeco qaadana axaadiista qaar waa soo aroortay alqur'aanu wasiyaamu yashfacaani lisaaxibi qur-aanka iyo soonkuba cidda u saaxiibkaa way u shafeeco qaadaan haddama maaragta suurad gaari inay shafeeco qaadana xadiidkan baa ku tusinaya suurad gaari inay shafeeco qaadana xadiidkan ayaa ku tusinaya marka fadliga qiraa'ada qur-aanka daliil bay u tahay wa khaas ahaan suuratu almulki qur-aanku waa wada faadil haddana inuu sii kale fadli badan yahay dee ma diidayso taasi sida saxiixa ah oo dee waxa weeye qaar si afdal oo si fadli badani waa jiraan oo miise gaara iyo dheeraad markaa fadiilo gaara markaysaa iskale marka suuratulmulkina suuradahaasi ka midta ama waxa weeye taxista lagu taxaayo suwarka qur'aankao dhan mid walba fadiilo khaas ah ta noocaasi wax sugan maaha culamadu waxay dhan waa mawduuc waxaa jira kutubta tafaasiirta kutub yacni qorta suurad walba fadli gaara u sheegta maa fadliga caamka ee qur'aannimada iyo kalaamullaahi inay yihiin taas waa ka simanyahay qur-aanka oo dhammi laakiin suuraddan qofka akhriya fadliga noocayo noocayo noocaasu helaya suuraddan qofka akhriya fadliga caynkaayo caynkaasu helaya marka kutub tafaasiiroo sidaa ugu taxdaa jirta oo dariiqada noocaasa martay marka waxa weeye axaadiistaasi culammadu waxay sheegeen waa mawduuca ma sugna suwarka qur'aankaee fadiilo khaasi u soo aroortay waa suurado kooban oo aan markaa badnayn laakiin waxa weeyaan markaa qur-aanka fadiilo khaas ah oo suurad walba gaarnimada ugu soo aroortay haalibka qur'aanku ma leh oo uma soo aroorin taas uma soo aroorin waa mawduucaad markaa la sameeyey oo markaa eh, qaar ays yidhaahdeen dadka qur-aanka jeclaysiiya qaar baa la weydiiyo lagu yidhi warniyo sanadkan xagaad ka keentay axaadiistan aad ku warinayso suwarka qur qur'aankao dhan aad ku taxayso marka fadiilada ya xaggaad markaa ka keentay dabeedna wuxuu yidhi wakhtigii horuu noolaaye waxaan arkay buuhi dadkii qur-aankii iskaga jeestay baan arkay buuhi oo maqaasidii ibnu isxaaq iyo fiqigii abi xaniifa ku mashquulay markaasaan dabeedna waxaan u sameeyey buuhi si aan dadka qur-aanka u jeclaysiiyo ayaan axaadiistan u sameeyey buuhi qaar kalea la weydiiyo lagu yidhi sawtan waciidkiiyo gooddigu ku soo arooray ruuxa markaa nebiga ku been abuurta man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar mid kalea la weydiinaya oo qolyahaas markaysa markaa waxa arrinkaa tasaahulaya ka mid a oo targhiibka iyo jeclaysiinta qofka khayrka laisleeyahay jeclaysiiya been abuurka u samaynayay markaas laa nakdibu calayhi bal nakdibu lahu nebiga ku been abuuran mayno isagaanu been abuuranaynaa isaga ayaanu been abuuranaynaa yani waxa weeye shareecadu ma baahna markaa in eh, dee waxa weeye loogu nusreeyo ama loogu gargaaro ama dadka lagu jeclaysiiyo waxyaala mawduucaado been abuura nebigana sinaba in loogu been abuurtaa ma bannaana ya bal isagoo markaa waxa weeye samaynaya eh, kadib iyo iftiraa iyo been abuur samaynaya ayuu haddana wuxuu tilmaamayaa inuu markaa doonaayo inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam shareicadiisii dadka jeclaysiiyo inuu sidaa uga jeedo oo qasad wanaagsan uu kaleeyihi qasad wanaagsan uu kaleeyihi marka waxa weeye jahligu yacni dadka markaysaga waa luminaya qofka khatar buu gelinaya inuu ambado ayuu marka u sababaya waa tasuyuudi odhanayo washaruhum suufiyatun qad wadacuu muxtasibiina alajra fii ma yaddacuu markuu sheegayo wadaacinta nebiga ku been abuuratay ayaa wuxuu yihi waxaa ugu shar badan niman suufiye abaa ah ugu shar badan buu odhanaya suyuudi weeye alfiyadiisa alfiyadiisa musalaxa suufiya ugu shar badan buu suufiyadaasoo axaadiis mawduucdoo been abuurtay muxtasibiina alajra fiima yaddacuu waxay been abuurteen xaalay ajar niyeysanayaan siday sheeganayaan mm, yaddacuuna asalku ahaa laakiin waxa weye nadmiga daraaddii ayuu markaysa markaa eh, xadfu nuunkii u sameeyey oo yaddacuuna aanu odhan si uu marka wasniga uu ilaaliyo waana markaysaga usluub luqada carbeed wakhtiyada qaar yacni si qaliila ugu iman jirtay biduuni jaazimin in marka waxa weeye marka nuunka la xadfi jiray waayahay xadiidka kun iyo afar iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex iyo soddon can abi mascuudin albadriyi radi allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal abi mascuudin albadri waxa uu ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim maxaa la odhan jiray abu mascuud albadri cuqbatu bnu camri waxaa mashhuura oo caan ah in la yidhahdo beder kama qayb gelin ee ceelka beder ayuu degey saasaa bedri loo yidhi laakiin beder kama qayb gelin saasaa caan ah laakiin sida saxiixa ah ee bukhaari iyo a'immo kale ay mareen waxay tahay waa inuu beder ka qayb galay khilaafan lilmashhuur imaamu albukhaarina saasoo arjaxaa waana sida xaafid ibnu xajar uu doortay sharaxa saxiixulbukhaariga waxaana u daliila inuu beder ka qayb galay ee taabiciga wax ka warinaya xadiis laga warinayo fii kitaabi almaghaazi oo saxiixulbukhaariga ka mid a ayaa wuxuu odhanaya wa kaana miman shahida badra mascuud markuu sheego wuxuu odhanayaa wuxuu ka mid ahaa raggii beder ka qayb galuu ka mid ahaa marka sanad ka caalisan kaa lama hayo saas warka caanbaxa ee dee kutubul mustalaxana lagu miaaliyo nisbada calaa kayr ilqiyaas ah ama sidii markaa mutabaadirkae soo degdegaysa khilaafsan loogu tusaaleeyo yani waxa weeye saxiix ma aha sida saxiixay waa inuu beder ka qaybgalay wey taasina diidi mayso inuu ceelka bederna degay ma diidayso can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal man qara'a bilaayatayni min aakhiri suurati albaqarati fii leylatin kafataah man qara'a ku kastoo akhriya bilaayatayni labadii aayadood oo min aakhiri suurati albaqara suuradda suuratulbaqara aakhirkeeda ka mid ahaa xaalay markaa labada aayadood min aakhiri suurati albaqara aakhirka suuradda baqara ay ka mid ahaayeen fii leylatin habeen gudihii ku akhriya kafataahu way ku fillaadaan oo waxay ka kaafiyaan qiyaamu leylka ama waxay ka kaafiyaan shar iyo markaa belay ka kaafiyaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay qiila waxa la yidhi ka waa ka kaafiyaan almakruuha tilka alleyla wixii la kahanayo la karaahiyaysanayo habeenka waa ka kaafiyaan yani shar oo dhan bay ka kaafiyaan wa qiila waxaa la yidhi kafataahu waxay ka kaafiyaan min qiyaami alleyl kicitaanka uu habeenkii kacaayo ayay ka kaafiyaan oo ka gudayaan oo waxa weeye fadliga uu ka helaayo yacni markaa qiyaamuleylkii waa kaga filan yihiin inuu markaa isku darana marka waxa de way fiican tahayoo isagoo marka labada aayadoodna akhrinaya qiyaamuleylkana la yimaado waxa fiican marka in la yidhaha waxay ka kaafinayaan yacni markaa shar iyo makruuh bay ka kaafinayaan habeenkaas taasna waxaa laga qaadanaya habeenkii inaan laga tegin in la akhriyo labada aayadee suuratu baqara ugu dambeeya in la akhriyo inaan laga tegin in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo shan iyo labaatan dabacdaha qaarkoodna waa kun iyo afar iyo soddon wa can abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal laa tajcaluu buyuutakum maqaabir rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi laa tajcaluu ha ka yeelina buyuutakum guryihiinna maqaabir xabaala ha ka yeelina bimacnaa qaar xabaaloo kala ah ka yeelina ina ashayطaana yanfiru min albeyti aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara ina ashayطaana shayطaanku yanfiru waa ka cararaa min albeyti gurigii waa ka cararaa alladii kaasoo tuqra'u fiihi gudihiisa lagu akhriyo suuratu lbaqara suuradda suuratulbaqara lagu akhriyo shaydaanku waa ka firdhadaa oo waa ka cararaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusan wariyey laa tajcaluu buyuutakum maqaabir laba tafsiir baa lagu fasiray tafsiirka koowaad waa in la yidhaahdo ha ka yeelina guryaheenna maqaabira ay kalmaqaabiri qaar xabaaloo kale ah ha ka yeelina siday xabaaluhu uga maran yihiin yacni markaa qur'aan akhris iyo salaad iyo tukasho iyo cibaado iyo ashyaada ay uga maran yihiin guryaheennu qaar ka maran ha ka yeeline ku tukada ama sidaan xabaalaha korkooda loogu tukan karin oo aan marka waxawe salaad yacni loola doonan karin guryaheennu qaar la mida ah ha ka dhiginoo yacni marka waxa weeye salaadda mid ka caaggan ha ka dhigina marka waxawe yacni guryihiinnu in lagu tukado mid qaar ka caagan ha ka dhigina ee salaad ku tukada oo sunnayaashii in guriga lagu tukado ayaa fiican oo afdal ah marka faralka masjidka lala yimaado in sunnayaasha guriga lagu tukado ayaa afdal oo fadli badan haddii aan lagu wada tukanayn sunnayaasha oo guriga lala wada doonanayn kolley way adagtay in lala wada doontaaye wax ka mida salaaddii in guriga lagula yimaado ayaa fiican marka kal maqaabir waxaa halkaa laga qaadanayaa xabaalihii inaan markaa lagu tukan ayaa laga qaadanaya tafsiir labaad waa lagu fasiro waa in la yidhaha laa tajcaluu buyuutakum maqaabir guryihiinna xabaalaha ka dhiginoo amwaadda ha ku aasina guryaha gudahooda e xabaalaha geeya xabaalaha geeya waayo guryihii dee waa mulki waa wax la leeyahay intifaaci lagu intifaacayeyna xabaashu waxbay yeelays kaa dadkii guryaha degay waa ku dhibaatoonayaan haddii xabaala laga yeelo waa ku dhibaatoonayaan markaa saas aawadeed yacni markaa maqaabirta ku soo aasoo xabaalaha guryaha ka dhigin oo guryaha wax ku aasina saana waa loo fasira laakiin labada tafsiir waxaa arjaxsan atafsiir alawal tafsiirka hore ayaa arjaxsan oo siyaaqa xadiidkaa ku tusinaya markuu intaa nebigu sheegay muxuu raaciyey ina ashaytaana yanfiru min albeyti aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara marka shaydaanku wuxuu ka firdhadaa ka cararaa guriga lbaqara lagu akhriyo waa maqaamu tacliil xukunka la sheegay baa la cilaynaya oo sababtiisa la tilmaamaya marka cilladu waa maxay yacni qiraa'adii yaanu ka madhnaane markaysaa sida xabaaluhu qiraa'o uga madhan yihiin guryihii qaar qiraa'a ka madhan ha ka yeelina ee qur-aankii ku akhriya oo ku tukada marka la tukanayana qur-aan baa lagu akhrinaya suuratulbaqarana khusuusiyo gaara inay leedahaa laynoo sheegaya waxyaalaha gaarka ee suuratulbaqara ay leedahay waxaa ka mid a ah shaytaanku inuu ka firdhido ka cararo aayadda qur-aanka ugu weynna suuratulbaqaray ku jirtaa aayatulkursiga ah acdamu aayatin min alqur'aan waa xadiiska soo socda weeyaane yacni suuratulbaqaray ka midta labada aayadee suuratulbaqara ugu dambeeye ee markaa xadiiska hore sheegayo man qara'a bilaayatayni min aakhiri suurati albaqarati fii leylatin kafataa iyaguna suuratulbaqara dhammaadkeeday dee ku sugan yihin suuratulbaqara oo dhanna shaydaanku inuu ka firdhado guriga lagu akhrinayo ee uu ka maqlo ayaa markaa xadiisku ku tusinaya marka waxa weeye suuratulbaqara akhrinta la akhrinayo iyaduna waxa weeye fadiilada caynkaasay leedahay xadiis wuxuu sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam la tastadiicaha albatala suuratulbaqaraha qofka akhrista kuwa falalowyadu ma awoodi karaan yani ma sixri karaan oo ma fali karaan ma fali karaan marka waxyaalaha falka lagu buriyana dee waa ka mid min akhrinta suuratulbaqara markiisa waxa la farabadiyo yani marka waxa waa ka mid waayahay marka guriga in qur'aanka lagu akhriyo ayaa laga qaadanaya ma la mid tahay qur-aan in laga daaro guriga shaki waxaan lahayn kollay dee in marka nafci ay leedahay qur'aanka laga daarayo guriga marka waxa weeye waa fiican tahay faa'iidana waa leedahay laakiin afdalku waxa weeyaan in la akhriyo oo akhrinta iyo waxa weeye in marka cajlad akhrinaysa ama mimari akhrinaya la daaro isku marka waxa mid ma aha yacni qofkan marka waxaan akhrinaya ee qalbigii soo xaadirinaya ee juhdiga bixinaya ee markayse marka waxaan yani ku dhawaaqaya ayaa markaa sii nafci badan taas ayaa sii nafci badan xadiidka kun iyo lix iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan iyo soddon wa can ubay ibni kacbin radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam yaa abalmundiri atadri ayu aayatin min kitaabi illaahi macaka acdam nebigu calayhi salaatu wasalaam ubay ibnu kacbin ayuu wuxuu ku yidhi yaa abalmundir kunyadiisu ugu yeedhay abalmundirow mundir aabbihiiow atadri ma garanaysaa ayu aayatin aayaddeeba min kitaabi illaahi aayaddaasoo min kitaab illaahi kitaabka ilaahay ka mida ah oo macagka xaalay la jidhkaaga ahaatay acdamu ayaa u weynaansho badan aayad kitaabka ilaahay ka mida ah oo la jirkaaga ahaatay teebaa ugu eh, weynaansho badan teebaa ugu weynaansho badan ma garanaysaa qultu waxaan idhi allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum aayatulkursiga weeyaan baan idhi fa daraba fii sadrii nebigu calayhi salaatu wasalaam laabtayda ayuu garaacay oo gacantiisa ku dhuftay wa qaala wuxuu idhi liyahnika alcilmu ya aba abalmundir yacnii cilmigu ha ku bogaadiyo waasica kuu noqdo abalmundirow rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey yani muslim ayaa xadiiska soo wariyey yacni cilmigu ha ku bogaadiyo oo bimacnaa si sahlan marka ha kuu galo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi marka waa ugu tahniyadeeyey marka taasi waxaa laga qaadanaya inuu nebigu saxgareeyey oo u taqriiriyey oo bimacnaa u saxay aayadda qur'aanka ugu weyn inay tahay aayatkursiyi inay tahay aayatulkursiy inay tahay aayadda qur-aanka ugu weyn aayaddaasi waxay ka kooban tahay toban jumlay ka kooban tahay oo jumlo weliba gaarkeeda mufiid u tahay mid waliba mustaqil weeye tobankaa jumlo dhammaantood waxay ku saabsan yihin tawxiid tawxiid ilahay bay ku saabsan yihin allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum allahu laa ilaaha ilaa huu waa jumlo alxayu alqayuum waa saasi leeg laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm sidaa u wad marka toban jumlo oo mid waliba gaarkeeda mufiid u taho mustaqil tahay ayay ka kooban tahay dhammaanna tawxiid ku saabsan tawxiid ku saabsan marka waa acdamu aaya min alqur'aan xadiidka kun iyo toddobiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix iyo soddon wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wakalanii rasuul lahi sala allahu aleyh abu hurayra waxau yidhi wakalanii waxaa ii wakiishay rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ii xil saaro ii wakiishay bixifdi zakaati ramadaan zakadii ramadaan ilaalintaan ilaalinayo ayuu ii xil saaro ii wakiishay nebigu calayhi salaatu wasalaam fa aataanii aat waxaa ii yimi mid ii yimaadda ayaa yimi fa aataanii odhan maysid haddaad fa aataanii tidhahdo macnuhu waa isbedelaya macno kaley noqonaysa waayo aataa waa bimacna acطaa ama ataa waxa waa imaatinkii weeye faataanii waxaa ii yimi aatin mid yimaadaa ii yimi fajacala wuxuu gudagalay yaxuu min aacaam yaxuu inuu xantoobinayo min aacaami cuntadii wax ka mida inuu xantoobinayo gudagalay faakhadtuhu waa qabtay buuri abu hurayra odhanay wa qultu waxaan ku idhi wallaahi allah baan ku dhaartay la arfacannaka ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ku koryeele oo ku kor yeele oo ku kor yeelay bimacnaa arrinkaaga u kor yeelay ilaa rasuulilahi sala allahu alay waslam rasuulka ilahi intii ka ahaatay ma rasuulka kuu geeyey qaala wuxuu yidhi intuu cawday innii anigu muxtaajun waa baahanahay wa calaya ciyaal waxa igu sugan oo mas-uuliyaddoodu i saaran tahay yacni markaa dad waxaweye aan masruufo ciyaal ah weliya xaajatun shadiida ciyaal waa kuwa la masruufon weeye ibda biman tacuul wa biya xaajatun ama wa bii yaada inaad kordhigtay inaad reebtaa ku bannaan wa bii xaajatun shadiida waxa igu sugan baahi daran baa igu sugan aad baan u baahanahay baahi daran ayaa igu sugan fa khallaytu canhu waan iska sii daayey buui wuu naxariistay abu hurayra wou raxmad badnaa fa asbaxtu waa waa beraystay buuhi fa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi yaa abaa hurayra abaa hurayrow maa facala asiiruka albaarixa maa facala muxuu falay asiiruka kii aad qafaalatay muxuu falay albaarixata xalay waxay ku tusinayaa xadiiskanna baarixa in la odhan karo subxiiba markuu waagu beriyo qaala wuxuu uhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ou xaajatan wa ciyaalan wuxuu ka cawday xaajo baahi iyo wa ciyaalan dad uu masruufo oo aanu waxba u ahayn fa raximtuhu waan u naxariistay fa khallaytu sabiilahu waddadiisaan u banneeyey waa sii daayey qaala wuxuu ihi amaa inahu qad kadabak isaga miyaa qad kadabaka been buu kuu sheegay wa sayacuud waana soo noqon doonaa been buu kuu sheegay waana soo noqon doonaa facaraftu annahu sayacuudu liqowli rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam innahu sayacuud facaraftu waxaan gartay annahu sayacuudu inuu soo noqon doono waxaan ku gartay liqowli rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam odradka uu nebigu yidhi daraaddeed innahu sayacuud isaguu soo noqon doonaa uu yidhi farasadtuhu waan u diyaargaroobay fa jaa'a waa yimi yaxsuu xaaluu markaa xantoobinayo min alطacaami cuntadii wax ka mid a xantoobinayo faakhadtuhu markaana waa qabtay faqultu waxaan ku idhi la arfacannaka ay wallaahi allah baan ku dhaartay la arfacannaka ku kor yeele oo arrinkaaga u kor yeele ilaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilah intii ka ahday qaala wuxuu yidhi habeenkii labaadna dacnii niyo idaa fa innii muxtaajun anigu waa baahanay wa calaya ciyaal dadan masruufo ayaa mas-uuliyaddooda ii saaran tahay ya ee iska kayda laa acuudu ma soo noqonaayo intii wuxuu ku siyaadiyey intii hore ma soo noqonayo ballanqaadka u ballanqaadayo inaanu soo noqonayn intaasu kusii daray faraximtuhu waan u naxariistay buui y waan u naxariistay buui iyadoo laguu sheegay markaa inuu been kuu sheego kugu soo noqon doono sii dayn lahay ya abu hureyre waa raxmad badnaa fakhallaytu sabiilahu waddadiisaan u baneeyey buuhi fa asbaxtu waa waa fa faqaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu yihi rasuulka ilaahay ya abaa hurayra abaa hureyrow maa facala asiiruk muxuu falay kii aad qafaalatay xalay qultu waxaan ya rasuula allahi rasuulka ilaahay ow shakaa wuxuu ka cawday xaajatan shadiida baahi daran wa ciyaalan yacni dadu masruufo oo dee aan waxba u ahayn fa raximtu waan u naxariistay fa sabiilah waddadiisaan u banneeyey qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam amaa inahu qad kadabak amaa inahu isagu amaadu istiftaxiya iska noqonaysa amaa inahu isagu qad kadabak been buu kuu sheegay wa waana soo noqon doonaa farasadtuhu aaalisa farasadtuhu waa u diyaargaroobay ahaaliata markii saddexaad ama habeenkii saddexaad alleylata ahaalisa fa jaaa waa yimi sidii caadadiisa ahayd fajaaa waa yimi yaxuu xaalu xantoobinayo min aacaami cuntada faahadtuhu waa qabta faqultu waxaan ku idhi laarfacannaka ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ku koryeele ilaahay baan ku dhaartay ku koryeele oo ku koryeele oo ku koryeele ilaa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi intii ka ahata wa haada aakhiru alaai maraatin wuxuu abu hureyra hadalka ku daray tani waxay tahay saddex mar ama saddex goor tii ugu dambaysay weeyi oo innaka tascumu aad sheeganayso laa tacuudu inaanad soo noqonayn suma tacuudu deedna aad soo noqonayso yacni wuxuu ku leeyahay cudurdaarkii waan kuu dhammeeyey mar haddii habeenkii saddexaad aad marayso intii horena ballankii aad ka baxda dee waa inuu haddaba wax kaloo ziyaada la yimaadaa oo lagu sii daayo fa qaala wuxuuhi dacnii idaah ucallimka waan ku barayaa haddaad idayso kalimaatin kelmadaan ku baraya kelmadahaasoo yanfacuka allaahu bihaa allah kugu anfacaayo jumladu waxay sifo ka tahay yanfacuka kelimaadka qultu waxaan ku idhi maa hunna maxay yihiin kelimaadkaasi qaala wuxuu idhi idaa aweyta ilaa firaashik haddaad u ilato firaashkaaga iyo gogoshaada aad habeenkii seexanayso faqra' aayata alkursiyi akhri aayat alkursiga allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum xataa takhtima alaaya ilaad aayadda ka khatimayso oo ka dhammaynayso fa fainahu lan yazaala calayka min allaahi xaafid fa fainahu shaniye lan yazaala calayka korkaaga ka suuli maayo min allahi xaafidun xagga ilaahay cid kaa ilaalinaysa ka suuli mayso bimacnaa xagga ilaahay ayaa lagaa ilaalinayaa lama waayayo cid xagga ilaahay kaa ilaalisa walaa yaqrubuka kuu soo dhowaan maayo shayaanun shaytaan kuu soo dhowaan maayo iyo qaraba iyo yaqrabu in ba'da la godo iyo in markaa la kordhigo labadaba shuraaxdu way sheegeen marka walaa yaqrabaka haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa eh, yazaala in lagu cadfay yacni saasay markaa noqonaysaa laakiin markay godan tahay waay noqonaysaa un jumlo kale oo markaa ayay noqonaysaa aan marka waxaweye yazaalu gaar ugu cadfanayn laakiin jumlada markaa guud ahaanteeda ku wada cadfanta walaa yaqrabuka kuu soo dhowaan maayo shaytaanu shaytaan kuu soo dhowaan maayo shaydaan kuu soo dhowaan maayo xataa tusbixa ilaad waabarisanayso fakhallaytu sabiila waddadiisaan u banneeyey fa asbaxtu waa waa bariistay fa qaala lii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam maa facala asiiruka albaarixa muxuu falay kaad qafaalatay xalay muxuu falay qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow zacma wuxuu sheegtay annahu yucallimunii inuu isagu ibaraayo kalimaatin kelmada inuu ibaraayo kelmadahaasoo yanfacunii illaahu biha allah igu anfacayo fakhallaytu sabiilahu waddadiisaan u banneeyey yacnii kelmadahan iskama aqbalin waxa weeye waa hayaa laakiin wuxuu ku aqbali doonaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu saxgareeyo ku aqbalaya laakiin isagii waa iska sii daayey waataa uu ka cabiray zacama zacama annahu yucallimunii kalimaati yanfacunii illaahu biha fakhallaytu sabiilahu qaala wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maa hiya maxay tahy kelimaadkuu yidhi waa ku baraya qultu waxaan ku yidhi abu hurayra odhanaya qaala lii wuxuu igu yidhi ninkaasi idaa aweyta ilaa firaashik haddaad gogoshaada u iilato u dumanto faqra' aayata alkursiyi akhri aayatalkursiga min awaliha awalkeeda laga bilaabo xataa takhtima ilaa aad ka dhammaynayso allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum yacni aayadda akhri wa qaala lii waxaanuu igu yidhi lan yazaala calayka min allaahi xaafidun kama tegaayo korkaaga xagga ilaahay cid kaa ilaalisaa ka tegi mayso ee xagga ilaahay baa laga ilaalinaya yacnii allah baa kuu soo diraya cid ku ilaalinaysa walaa yaqrabuka kuu soo dhowaan maayo ama walan yaqrabaka kuu soo dhowaan maayo walan yaqrabaka kuu soo dhowaan maayo shaytaanu shaytaanna xataa tusbixa ilaad waa berisanayso wa kaanuu axrasa shayin cala alkhayr waxaynay ahaan jireen shay kuwa ugu dadaal badan yacni wax kasta kuwa ugu dadaalka badan bay ahaan jireen cala alkhayri khayrka siday ugu dadaalayaan shay walba ah, qaar kaga dadaal badan bay ahaayeen fa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam amaa inahu qad sadaqak amaa inahu isagu amaadu istiftaaxiyo weeyaane qad sadaqaka runbuu kuu sheegay wa huwa kaduubun wuxuu run kuu sheegay walxaal huwa isagu kaduubun uu been badan yahay ayuu run kuu sheegay taclamu man tukhaatibu mundu halaain ya abaa hurayra ma garanaysaa man tukhaatibu ciddaad la hadlaysay mundu halaain yacnii saddex habeen laga soo bilaabo yaa abaa hurayra abaa hurayrow ilaa saddex habeen ciddaad la hadlaysay ma garanaysa qaala wuxuu yidhi abu hurayra laa maya qaala wuxuu yidhi daaka shaytaan kaasi waa shaytaan buu yidhi shaytaan buu ahaa yacni ninkan waxa weeye markaa sadaqadda marba guranayey ee aad qabanaysay shaytaan buu ahaa rawaahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey culammadu waxay badiba kolley yidhahdaan xadiisku waa mucallaq inkastoo xaafid ibnu xajar uu ku taradudaayo inuu mucallaq yahay oo xadiiska markaa bukhaari wuxuu ka warinayaa wuxuu odhanayaa wa qaala cuhmaan ibnu lhaysam abu camrin qaala xadaanaa cawfun can maxamed ibn siriin can abi hurayrata saasuu ku soo warinayaa sanadkaas marka wuxuu odhanayaa ibnulcarabi waxa uu sheegtay inuu markaa zacama ibnulcarabi annahu munqaic zacmi baanu ka cabirayn nooc taraduda ayaa ka muuqda kollay hadalkiisa waayo wuxuu odhanayaa cuhmaan lhaytham mashaayikhdii bukhaari buu ka mid ahaa qaacidaduna waxay tahay bukhaari haddii marka cid mashaayikhdiisa siiqo muxtamil itisaal ah hadduu ku sheego wax kaga wariyo ila mudalis ma ahee inuu mutasil xadiisku noqonayo baa qaacidadu ahayd marka jusu lqira'a uu wax ugu wariyey buu yidhi wuxuu toos uga warinaayo marka waa axadu shuyuukhi ibnulhaysam calaa kulli xaal hadduu markaa munqatic yahay yacnii khayrkii xidhiidhiyey waxaana markaa riwaayaadka bukhaariga riwaayo ka mida dhar waa wasliyey oo isagoo mawsuula ayuu isagu soo wariyey bukhaariga de waa la soo wariyaa saxiixulbukhaariga yani marka la eego yani abudar iyo firyaabi iyo asiili iyo kushmihani iyo yani waxa weeyaan marka ruwaad marka kala duwan baa soo warisay marka abidar wuxuu ka mid yahay ragga soo wariyey yani marka saxiixulbukhaariga isagu marka isagoo mawsuula ayuu ku yimi ismaaciil mustakhrajkiisa mawsuulnima ugu soo wariyey nasaa waa soo wariyey isagoo mawsuula abunucaym waa soo wariyey ibnu khusayma waa soo wariyey calaa kulli xaal xadiisku waa saxiix waa saxiix yani xataa bukhaari hadduu ku yahay mucallaq oo sidaa lagu socdo waxa weeye khayrkiibaa wasliyey marka waa haabita waa sugany xadiidkani wuxuu tilmaamayaa shaytaanku inuu tashakulo oo suurad bini aadam isu yeelo maa laga qaadanaya oo suuraddiisii shaydaannimo ama marka waxa weeyaan yani markaa dee abu hureyra kuma arag waa suurad tashakul ah weeye qof buu isu soo ekaysiye nin sidaasaanu markaa ugu yimi dabeedna marka waxa weye raashinkii weliba timir bay ahayd sida marka riwaayadka qaarkood sheegayaan buu iska gurnayey riwaayaadka qaarkood timir bay sheegayaan inay ka waxyaalo kale jireenna waa dhici kartaae timirtu un gaar loo sheegay riwaayadka qaar waxaa ku soo arooray inuu markii hore nuqsaan ka dareemi jiray oo qoonsaday oriniyow waxbaa ka dhimana maxaa ka sii ah markii dambu deedna ilaaliyey deedna ninkaa guranaya habeenkii unbuu marka arkay waa qabtaa waa u cawdaa isna waa u naxariista waa sii daayaa wuxuuna u ballanqaadaa inaanu soo noqonayn waxaa laga qaadanaya raxmada abu horrayse u badnayd baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya cudurdaarka in la aqbalo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni qofka walow haba qaldame eh in waxa weeye marka akar min mara loo cudurdaaro cudurdaarka iyadoo la garanaayo qofka isagu inuu been sheegaayo ay hadda cudurdaarkii laga aqbalaa cudurdaarkii haddana laga aqbalaa waxyaaluhu ku cabanaya waxaa ka mid a inuu baahan yahay yacni markaa dadna masruufaaya waxaa laga qaadanayaa cidda baahida iyo sheegata in waxba markaa baahidii la xaqiijiyo oo la raadiyo oo la yidhahdo itusoo kada iyo in waxba ayn loo baahnayn daahirka uu sheeganayo in la aqbalo oo wax eh, loo daayo ama saa wax lagu siiyo waayo intuu qaatay inuu ka reebay dee riwaayaad kuma sugnaa inuu isaga daayay kutusinaysa inuu isaga daayey ayay ku tusinaysa iyadoo nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu been u sheegay haddana ku soo noqonaayo ayuu haddana markaa abu hurayra cudurdaarkiisa ka aqbalay sii daynayey oo sii daynayey yacnii cidda qaldanta in waxa weeye la cafiyo dee waxaa lagu helayaa markaa cafwi aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahi noocii camalku yahay habeenkii saddexaad wuxuu sheegtay inuu markaa wax barayo wax anfacaya kelimaad anfacayaan ku barayaa buuli kelimaad ku anfacaya wayanfacuka allaahu biha dabeedna wuxuu yidhi aayatu kursiga akhri habeenkii firaashka markaad tagtaad seexanayso aayatu kursiga ahri haddaad akhrido xagga ilahay baa lagaa ilaalinaya shaytaanna ku soo dhowaan maayo ya waa iska sii daayey aanu dee ballan qaaday inaanu soo noqonayn siduu markii hore ku culdaarto ku culdaartay markii yidhi waxa weeye mar walba saasaad odhanaysaa waanaad soo noqonaysaa markaasuu kelimaadkan u sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxii baa loogu sheegay waxiibuu ka ogaaday oo dee arrinkan arrin haybi ka aweeye ah haybkana dee wixii loo waxyoodu ka ogyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybi axadan ila man irtadaa min rasuul nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi iyo kelimaadku yidhi waa ku baraya nebiguna waa saxgareeyey wuxuu yidhi run buu kuu sheegay isagoo been badana ah waxaa laga qaadanayaa qof markaa been badan inay dhici karto mal marka qaarkood inuu run sheego kaduub waa siqo mubaalaqa ah isagoo been badana ah ayuu markan run kuu sheegay maa qofku hadduu been sheego oo been lagu yaqaano wax alla wuxuu sheegaa inay wada been yihiin saas aawadeed warka uu sheego waa layska hubsanaya waa haddii waxaweye dariiq kale laga helo oo lagu kalsoonaan karaa la aqbalaya haddii kale lama qaadanayo lama qaadanayo ee aha in la odhanaayo ilaaba ilaa waa been mar haddii markaa beenawaaska sheegay yacni waayo run buu sheegi karaa marmar buu run sheegi karaa ya qad yajuudu albakhiil ka bakhaylkii waa dhacdaa marmar inuu deeqo wax bixiyo waa dhici karta waa suuragal marka kii kaduubka ahaa waa dhici karta marmar inuu run sheego waa suuragal markaasuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi waa shaytaan weeye yani shaytaan buu ahaa waxaa laga qaadanayaa shaytaanku markaysaa raashimada iyo waxyaalaha iska furan ee aan xidhnayn inuu iska guranayo saas aaweed baa lanagu yihi weelka iyo waxyaalaha daboola yacani wax xidhan ma furo lacagta haddaad halkaa iska dhigto dee aanad markaa waxa weeye eh, khasnadna ku xidhin yacani waxaweye meella aanad ku xidhin ay bannaan iska taallo yacani waxba aanad saarin magaca ilaahay ku saarin waxba ku xidhin shaytaanku iska guran karaa iska qaadan karaa ya saaxiibadii buu u qaadi karaa asxaab buu leeyahy shaytaankuyo dee ku xidhan oo dee ay wada shaqaystaan marka waxa weeye dahab buu u xadi karaa lacag buu u xadi karaa khasnadu iska furan haddaad ka tagto waa iska guran karaa yani waxa dadka qaar oo laleeyahy waa la qalinshubateeyey waxaa laga yaabaa sixirba dee inaan lagu samaynin shaytaankii markaysaga iyadoo dayacanta intuu arkay oo dee magaca ilaahayna aan lagu xidhin waxaana la daboolinna inuu dee iska gurtaa suuragal marka taasna waxa weeye waa talayna amray in markaysa markaa wax la xidho weliba marka la xidhayo waa in magaca ilaahay lagu xidhaa albaabka marka lasoo xidhayo yani marka waxa la daboolayo waxa la xidhayo yani waxaw magaca ilaahay bismi illaah shaydaanku marka halkaa uma dhaafi karo qad sadaqaka wa kaduub daliilu ma aha dadka ahlulbidaca in cilmiga laga qaato xadiisku daliilu ma aha waayo abu hurayra shaydaanka cilmi uma doonan mar labaadkana masaladan inuu qaato oo uu markaa ku camal falo dee khabarka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxgaraynta nebigu saxgareeyey buu ugu camalfalo u qaata taas yadaa buu qaata shaydaankuna gaal buu ahaa marka maadaamuu shaydaanku gaal yahay haddii waxa weeye marka masalada la doonayo in laga daliishado lagu tago macnaheedu waxay tahay gaalada cilmiga diiniga waa laga qaadan karaa baa ka dhalanaysa walaa qaa'ila bihi cid odhanaysaana ma jirto marka asalkii xadiidka uu ku sugnaa mar haddaanu ku tusinayn in la yidhahdo wuxuu u daliil yaho laga qaadanayaa in ahlbidaca laga qaadan karo cilmiga dee saasanay usugnayn saasaynay u sugnayn cidda marka aan lagu kalsoonayn diin ahaanna dee warkooda waa layska hubsadaa diintuna waa shayga ugu qaalisnay in jaa'akum faasiqun nabain fatabayanuu ya yacni waxaweye khabarka gaal kuu sheegaayo ama uu markaa faasiq kuu sheegayo muslim ahi yani waxa weye dee layskama aqbalayo layskama aqbalayo marka xadiiskani masaladaa daliil uma aha ahlucilmiga qaarkood markii masaladaa loo sheego la yidhi xadiiskaasaa laga daliishanaya sida sheekh albaani oo kale waxa marka uu yidhi waa mutashaabihaadka la doonaya in la raaca buuli an ahlubidaca lagu yaqaanaa inay marka mutashaabihaadka raacaan saasuu ku jawaabay yani sheikhu raximahullah xadiidka kun iyo siddeed iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddobiyo soddon wacan abi dardaai radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal man xafida cashra aayaatin min awali suurati alkahfi nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam man xafida ku kastoo qayba cashra aayaatin toban aayadood qayba tobanka aayadoodoo min awali suurati alkahfi suuradda suuratulkahfi awalkeeda ka mid ah cusima min addajaal fitnada dajaal waa laga ilaaliyaa waa laga dhowraa waa laga xafidaa wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxaa ku sugnayd min aakhiri suurati alkahfi suuradda suuratulkahfi aakhirkeeda ka mid ahayd yacni toban eh, aayadood oo aakhirka suuratulkahfi ka mid mida ruuxii markaa xafida eh, fitnada dajaal baa laga ilaaliyaa laga dhowraa rawaahumaa muslim waxaa soo wariyey muslim baa soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa suuradda suuratulkaafi toban aayadooda ka mida qofka markaa qayba in fitnada dajaal laga ilaalinayo marka labada riwaayo labadaba muslim baa soo wariyey waxaa midna ay sheegaysaa min awali suurati alkaafi suuradda suuratulkaafi awalkeeda ka mida midna waxay sheegaysaa min aakhiri suurati alkaafi ahlucilmiga qaarkood labadaba waa qaateen oo waxay yidhahdeen labaduba fadiiladaa waa leeyihiin waana lagu helayaa waana lagu helaya waxaa la ballanqaaday oo ah cusima min adajaal ay min fitnati dajaal fitnada dajaal baa laga dhowraya laga ilaalinaya dajaal cawar hadduu soo baxo yani ruuxa waxba yeeli maayo ruuxaas waxba yeeli maayo ilaahay baa ka dhowraya fitnada dajaal oo ka ilaalinaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen labada riwaayo riwaayada hore ayaa markaa maxfuuda ah ta dambe waa shaaddo sheekh albaani saasuu maray oo waxau ihi labada riwaayo riwaayada hore oo marka min awali suurati alkaafi ayaa maxfuuda ah tan dambe waa shaadda ayuu yidhi oo jamaacadu sidan bay u soo warisay koox marka ayaa saa u soo wariyey raawi baana la gaar noqday fiqa ah lafdiga kale marka siday jamaacadu u soo warisay ee kooxdu u soo warisay ruwaaddee hiqaadday u soo wariyeen baa ka awlaysan sida shakhsi keliya la gaar noqday weliba cidda la gaar noqotay sidan kalena waa u soo warisay iyadoo sidan ka duwanna waa soo warisay min aakhirina waa u soo warisay tobanyadaynay ahaynoo saddex tahayna waa u soo warisay marka nowcan maa waxaa ku sugan taradud oo waxaweeye sida iyo sidan iyo si kaleba intaba inuu u wariyey marka waxa weeye nowcan maa waxaa dhici karta dee inuu marka ilaawaa suuragalah raawi hiqaa ha ahaadee inuu ilaawaa dhici karta riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi alaaa aayaatin saddex aayadood ninka qayba saddex aayadood oo suuratulkahfi ka mida riwaayaadka qaarkood marka way itlaaqayaan suurat min suurati qaarna min aakhir qaarna min awal marka awalka arjaxa awalka ayaa arjaxa weliba sheekh albaani wuxuu odhanayaa shaahid kalena waa leeyahay oo yacni markaa waxa weeye eh, loo hayo oo awalka sheegaya waa xadiis kale oo uu soo wariyey muslim soo wariyey oo saxaabi kale laga warinaayo nawaas ibnu samcaan laga warinaayo inuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam faman adrakahu minkum falyaqra' calayhi fawaatixa suurati ilkahfi ku kastoo dajaal soo hadheela ama soo gaadhaa ee awalka suuratulkaafi ha ku akhriyo saasaa muslim soo wariyey marka in lagu akhrinaya awalka suuratulkaafi buu sheegaya abu daawuud oo isaguna xadiiskaas soo wariyey nawaas wuxuu ku daray fa innaha jiwaarukum min fitnatih waayo waa wax idinka xafidaya oo idinka ilaalinaya fitnada dajaal idinka ilaalinaya weeye riwaayada abi daawuud baa siyaadinaysa haddaa ku akhridaan awalka suuratulkaafi haddaa ku akhridaan fitnada dajaal waa idinka ilaalinaysa waa idinka ilaalinaysa marka waxaa laga qaadanaya aayaat lkaafiya fadiilo gaara inay leeyihiin baa laga qaadanaya fadil caam oo kalena waa jiraa oo marka waxa weeye la fadilay maalinta jumucada in la akhriyo suuratulkaafi in la akhriyo la soo wariyey turuq kala duwan leh ayaa isaguna jira oo tilmaamaya man qara'a suurata alkaafi fii yowmi aljumucati ada'a lahu min annuuri maa baynahu wa bayna aljumcatayn yacani labada jumca inta udhaxaysa ayaa u nuuraysa yacni xadiis sidaa lagu soo wariyaa jira isagoo mawquufa kolley waa asaxay waxaanu noqonayaa xukmu rafci inuu leeyahay isagoo markaa turuq ina waa lagu soo wariyey isagoo marfuuca waa la soo wariyey turuqna waxaa lagu soo wariyey isagoo marfuuca marka taasina waxay noqonaysaa yacni fadiilo suuraddoo dhani ay leedahay ayay noqonaysa xadiiska kun iyo sagaaliyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed iyo soddon وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما, قال بينما جبريل عليه السلام عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه ibnu cabbaas waxau yidhi baynamaa wakhti gudihiisoo jibriilu jibriil calayhi asalaamu nabadgelyo korkiisa ha ahaatee qaacidun cinda anabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga agtiisa u fadhiyo samica naqiidan wuxuu maqlay cod buu maqlay min fowqihi xaggiisa kore ayuu ka maqlay xagga sare ayuu cod ka maqlay jibriil wuxuu la joogaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam fa rafaca ra'sah madaxiisuu sare u qaaday jibriil fa qaala waxa uu yidhi jibriil baa odhanaya haada baabun min alsamaa'i futixa alyowm kani waa albaab samada markaa ka mida oo maanta la furay walam yuftax qatu ila alyowm lamana furin weligii lama furin albaabka maanta mooyaane maanta ka hor marnaba lama furin fa nazala minhu malak waxaa ka soo degay malak baa ka soo degey faqaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi haada malakun nazla ila alardi lam yanzil qatu ila alyowm waa malak dhulka u soo dego weligii maanta ka hor ma soo degin malaggaasi lam yanzil qatu weligii ma soo degin ila alyowm maanta mooyaane sallama waa salaamay nabiga calayhi asalaatu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi abshir binuurayn abshir ku bushaarayso binuurayni laba nuur ku bushaarayso labadaa nuura uutiitahumaa lagu siiyey ku bushaarayso lam yu'tahumaa nebiyun qablak labadaa nuur lama siinin nebi kaa horreeyey lama siinin bushaaradaasa uu malaggaasi la socday faatixati alkitaabi wa khawaatiimi suurati albaqara waxaad ku bishaaraysataa bifaatixati alkitaabi oo wax bannaan inaad hoos dhigto iyo inaad markaa goddo labadoo ku bannaan haddaad goddo waxay noqonaysaa humaa labadaa nuur waxay yihiin faatixatu lkitaabi wa khawaatiimu suurati albaqara faatixatu lkitaabi wa khawaatiimu suurati albaqara waxay labadaa nuur yihiin faatixatu lkitaab oo faatixada ah iyo marka aayadaha ugu dambeeya suuratu lbaqara ugu dambeeya haddii la jaroo la hoos dhigana waxay noqonaysaa binuurayni in laga bedelayo oo macnuhu markaa u dhacaayo abshir waxaad ku bushaaraysataa bifaatixati alkitaabi ku bushaaraysa qur-aanka faatixadiisa wa khawaatiimi suurati albaqara iyo aayadaha ugu dambeeya lbaqara labada aayadee ugu dambaysa iyo labada aayadee ugu dambeeya suuratu lbaqara ku bushaarayso waxay kaloo aqbali kartaa in saddexda aayadee ugu dambeeya looga jeedo lan taqra'a bixarfin minha ilaa uctiita lan taqra akhrin maysid bixarfin minhaa xaraf ka mida akhrin maysid intaas ilaa cutiitahu in lagu siiyo mooyaane rawaahu muslim muslim baa soo wariyey muslim ayaa soo wariyey xadiidkani wuxuu sheegayaa horta inta wuxuu ku daray annaqiidu asawt hariibka ah, uu fasirayo annaqiidu naqiidku asawt waa codka qur-aanka waa ku yimi aladii anqada dahrak waa min annaqiid waa ka cusleeyey dhabarkaaga ee bimacnaa kaga dhawaajiyey macnaa waxa weeye qolasyada qaarkood baa waxay sameeyaan in waxa weeye markaa yani ciddii la saarayey cod oo kale markaysaga markaa inuu ka baxo hmm. yani saasaa marka marka min naqiid baa laga keena waa codka culays daraaddii marka waxa dhabarkaagii la dhawaaqay oo yani markaa cod ka baxay nooc markaa lagu shabahayo xadiidkani wuxuu tilmaamayaa fadliga ay leeyihiin suuradda suurat alfaatixa iyo khawaatiimka aayadaha ugu dambeeya suurat fadliga ay leeyihiin ba eh, xadiidkani sheegaya eh, waynu soo aragnay labadaba markaysa axaadiis sheegaysa fadligooda laakiin xadiidkani wuu kulminayaa labadii nebigana calayhi salaatu wasalaam jibriil wuxuu u sheegay in waxa weeye albaab eh, samada ka mido aan weligii la furin maanta in la furay malagaan weligii dhulka u soo degaynay inuu ka soo degay malaggaasina bushaaru la socday nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u bushaaraynaayo bushaarada nebiga loo bushaaraynayaana bushaaro ummaddiisana loo bushaaraynayo waa noqonaysa waayo shayga loogu bushaaraynayaa waa shay ummaddiina ay la wadaagaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo faatixadii waa akhrinayaan khawaatimu suurati albaqarana waa akhrinayaan marka waxa weeye laba nuur ku bushaarayso lagu siiyey oo nebi ka horeeya aan la siinin yacni wax la mida lama siin labadaa nuurna markaysagaa ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo naqliyey malagu inuu sheegay oo waa faatixada iyo khawaatiimu suurati albaqara waxaanuu malagii ku daray lan taqra'a bixarfi minha ilaa uctiitah xaraf ka mida ma akhrinaysid in lagu siiyo mooyaane oo masalan haddii ay duco tahay ducadaa waad helaysaa hadday ammaan iyo madxi tahayna sawaabkeeda iyo ajarkeedaad helaysaa masalano kale markaad akhrido rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na dee waa laga aqbalayaa waatii xadiidkii muslim saxiixa ku soo wariyeyna sheegaya qaala allahu qad facaltu ilaahay wuxuu yidhi waa yeela ducooyinka kale ku jiraana waa saasi leeg ile ducooyin baaba u badan yani waxa weeye khaas ahaan aayadda dambe aayadda suurat albaqara ugu dambaysa ducaaba u badan marka ducooyinkaa waad helaysaa waa lagu siinaya waa laga ajiibaya faatixadana waxa weeye ducaa'ina waa isugu jirtaa iyo ammaan mid walba markaad ducadaad ku ducaysato waad helaysa hadduu shakhsigu la yimaado yacni markaa shuruuddii ducada iyo aadaabteedii hadduu la yimaado ducada waa laga aqbalaya ihdina asiraata almustaqiim ila aakhiri suura waa duco weeye ammaanaha kale ku jira ee allah lagu ammaanayana ee sawaabkeeda iyo ajarkeeda ayaa la siinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddaba yacni marka ayaa la siinaya laakiin marka la akhrinayo waxaa la rabaa in marka waxa qalbiga lasoo xaadiriyo oo waxa weeye marka bitadabur iyo khushuuc lagu akhriyo ayaa la rabaa baabu istixbaabi alijtimaaci cala alqira'a wuxuu u baab yahay kulanka qiraa'ada lagu kulmaayo jeclaysiga la jeclaysanayo oo si markaa wada jira yacni waxa weeye yacni markaa loogu kulmayo yacni cidina ay dhegaysanayso cidina ay akhrinayso ijtimaaca taasaa looga jeeda lagama tilmaamaayo mid a ah in lagu akhrinaayo sida dadka qaarkood ay sameeyaan tan noocaasi waa mid khalata ah aan sax ahayn waayo haddii la yidhaha codisku mida ku akhriya oo isla eegta dadka qaarkood baa dee xurufaha qaarkood ka tegaya yacni dadkiina waxa weye codkii waa kala horraynayaan dadka qaarkood baa is odhanaya markaasay xurufaha qaarkood liqayaan ama xurufaha qaarkood ka tegayaan markaa taas waxaa ka imanaysa qiraa'adii inaan la sixin oo aan sax loo akhriyin ayaa markaa ka imanaysa sunnadiina waa khilaafsantaho waa khilaafu sunna laakiin waxaa loo jeedaa in cid ka midii dadka ay akhrido dadka kalena ay dhegaysanayaan ay dhegaysanayaan taasaa laga tilmaamaya taas ayaa laga tilmaamaya xadiidka kun iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal iyo soddon wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam abu hurayra waxauu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi wama jtamaca qawmun fii beytin min buyuuti illaahi yatluuna kitaab allah wama jtamaca ma kulmaan qawmun dad ma kulmaan rag ma kulmaan qawm asaalatan raggaa la yidhahdaa wama jtamaca ma kulmaan qowmun rag ma kulmaan fii beytin guri kuma kulmaan min buyuuti illaahi guryaha ilaahay ka mida bimacnaa masjid masaajidda ilaahay ka mida kuma kulmaan yatluuna xaalay akhrinayaan kitaab allahi kitaabka ilaahay ay akhrinayaan wayatadaarasuunahu baynahum ay isla darsayaan oo isla baranayaan ilaa nasalat calayhim asakiina inay korkooda xasillooni ku soo degto mooyaane wa khashiyathum alraxma naxariisina inay daboosho mooyaane wa xafathum almalaa'ika malaa'igtuna inay koobaabto mooyaane wadakarahum allahu fii man cindah allahna inuu ku xuso cidda agtiisa ku sugan mooyaane yacni afartaa umurood yani marka ayaa dhacaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa haddii markaa waxaweye rag isu yimaadaan oo masjid ay isugu yimaadaan guri guryaha ilaahay ka mida ay isugu yimaadaan iyagoo qur-aankii isla darsaaya yacni akhrinaya yacni cidi ay akhrinayso cidina ay dhegaysanayso mudaarasa ay samaynayaan fadaa'il bay ku helayaan afar fadiila laynoo sheegay arrinka koowaad waxa weeyaan waa in sakiina iyo xasilloonii ku soo degto asakiina mar labaadka waa in naxariisi daboosho mar saddexaadka waa inay malaa'iga koobaabto mar afraadkana waa inuu ilaahay ammaano oo malaa'igta agtooda ka ammaano wadakarahum allahu fii man cindah fii man cindah waxaa loo jeedaa malaa'igtaa loo jeeda malaa'igtaasuu ilaahay u sheegayaa yacni fadliga ciddaasi leedahay iyo wanaaggay leedahay ayuu ilaahay u sheegaya marka taasina waa fadiilo weyn weeye marka waxaa laga qaadanayaa in qiraa'adii lagu kulmo in la jeclaysanayo ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya ma noqonaysaa waxa weye ijtimaacii la sheegaayey subciska marka waxayn ay dadka qaar sameeyaan ee marka aayad aayad loo qaadanayo ee ruuxba aayad akhrinaayo yacnii taasi kolley sunnadii nebiga sala allahu alay wasalam ma waafaqsanayn sida uu mudaarasada nebigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa fiican in lala yimaadoo la sameeyo sidaas ayaa fiican waana soo aroortay in weeye ramadaanta jibriil inuu nebiga u iman jiray calayhi salaatu wasalaam fa yudaarisuhu alqur'aan qur'aanku la mudaarasayn jiray mudaarasadaa waxay culammadu ku fasireen in laga tilmaamaayo jibriilna waa akhrin jiray nebiguna waa akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam marka nebigu mar buu dhegaysanayay jibriil baa ku akhrinaaya haddana nebiga qaadanaya waa akhrinaya haddana maaha in cusub inuu akhrinaya intii markaa jibriil akhriyo isaguna markaa akhrinaya ku soo celinaya marka waxay noqonaysaa haddii qaabka caynkaasoo kale a ah dadku markaa xn ay u sameeyaan hadda oo waxa weeye marka qur-aankii qof walba laga dhegaysanayo qof walba laga dhegaysanayo qur-aankii qof walba waa u xidhiidhsanaanaya waa u xidhiidhsanaanaya masalan oo kale laba qof bay isugu yimaadeen markaasay aankii isla mudaarasaynayaan yani waxaweeye in waxa waxaweeyaan ay iska eegaan oo marka wax ruux waliba dee markaa in laga tijaabiyo oo laga eego eh, marka kan baa ahrinayo maalan wuxuu akhriyey yani bog ama laba bog ama marka waxa weyan wuxuu akhriyey yani waxa weeyaan eh, dhowr bog intii buu ka kalena akhrinaya hadhow hadday dhammeeyaan mid walba qur'aankii waa u dhammaystiran yahay oo khatma kaamila ayuu sameeyey laakiin hadday noqoto intay isu yimaadaan midba aayad inuu qaatay kani aayad buu akhriyey kanna wuxuu akhriyey aayaddii kale ku xigtay kan bay ku soo noqotay aayadda kalu akhriyey hadday ka badan yihiinna waaba ka darantayba shan hadday isugu yimaadaan shan aayadood bay kala akhrinayaan mar labaadkana shan kaley kala akhrinayaan yacni waxa weeye maqrihii ama boggii ka soo qaad waxaa laga yaabaa midba laba aayadood inuu ka akhriyay haddii boggu weliba aayadihiisu koobkooban yihiin yacni bogoga qaarkoodna waxaa dhici karta toddoba aayadood ama lix aayadood inuu markaa boggu yahay ayaa suurtoobi karta qaarna shan aayadood bay yihiin meelaha qaarkoodoo dee bogu markaysa markaa aayad keliya yahayna waaba jirtaa marka waxa weeye waxay noqonaysaa yacni hadday isugu yimaadaan afar isugu yimaadaanoo sidaa u akhriyaan mid waliba rubuc buu akhriyey weliba aan xidhiidhsanaynoo aayad aayad ku xidhiidhsanayn aynay jirin saasuu akhriyey ka kalena saasi leeg laba aayadoo isku xigo uu mid akhriyeyna kuma jiro marka dariiqada noocaas ah iyo dariiqada mudaarasada ay ku fasireen culammadu farqa dee u dhexeeya tay mudaarasada ku fasireen culammadu waxa weeye mudaarasada nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil la qur-aanka waxa weeye marka jibriilna qur-aanku waa u xidhiirsanaa khatma dhammaystiran buu ahrinayey nebiguna khatma dhammaystiran buu ahrinayey yacni hadduu waxa weeye suurad akhriyo oo jibriil ku akhriyo nebiga calayhi salaatu wasalaam isla suuraddii baa nebiguna ahrinayey ilaa sida ay ku dhammeeyaan ilaa sida ay ku dhammeeyaan marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa fadiilada ay leedahay yani kitaabka ilahay in la akhriyo oo la mudaaraseeyo macaanida iyo tafsiirka markay noqotona yani yurja lahu inay markaas soo gudagasho oo nasiib ay ku yeelato waa la rajaynayaa marka fadliga mudaarasat lqur'aan ay leedahay ama lafdigiisa iyo tilaawadiisa iyo akhrintiisa ha ahaato ama macaanidiisa iyo tafsiirkiisa ha ahaatee fadliga ay leedaha laga qaadanaya ijtimaaca lagu kulmay ayaa markaysa markaa sawaab gaari inuu ku sugan yahay ee laga qaadanaya ilaahayna ciddii xusta waa xusaa qur'aankuna waa afdalu dikri waa dikrikii ugu fadliga badnaa allahna wuxuu yidhi fadkuruunii adkurkum ixusa waa idin xusayaaye marka inuu ilaahay addoonka xusaa waa fadiilo weyn wala dikrullaahi akbar xuska ilaahay idin xusaayo ayaa ka weyn min dikrikum iyaahu inaa isaga xustaan waxaa ka weynaansho badan in allah idin xuso ayaa ka weyn baabka boqol iyo shan iyo siddeetan baaba fadli lwuduu weysada fadligeedu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow idaa qumtum ila asalaati haddaad doontaan salaadda inaad u kacdaan ay aradtum an taquumuu ila asalaati faghsiluu maydha wujuuhakum wejiyadiinna maydha ilaa qowlihi tacaala laga gaadhaayo hadalkiisa allah u yidhi maa yuriidu allaahu liyajcala calaykum min xaraj allah idinlama doonayo liyajcala calaykum korkiinna inuu ka yeelo min xarajin wax dhibaata ah inuu korkiinna ka yeelo allah idinlama rabo walaakin yuriidu liyutahhirakum ha yeeshee allah wuxuu doonayaa inuu idin tahiro idin nadiifiyuu doonayaa waliyutima nicmatahu calaykum iyo korkiinna inuu ku dhammaystiro nicmadiisa ayuu allah doonayaa lacallakum tashkuruun si aa u shukri naqdaan ayuu wuxuu doonayaa nicmadiisa inuu idinku dhammaystiro xadiidka kun iyo koob iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afartan wa can abi hurayrata radia allaahu canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hureyra radia allaahu canhu qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayaan maqlay ina ummatii ummaddayda yudcawna yowma alqiyaamati waa loo yeedhayaa maalinta qiyaame guran xalay wejiye cadcad yihiin baa loo yeedhayaa muxajaliina xaalay gacmaha iyo addimadana cadcad yihiin baa loo yeedhayaa oo wejiguna nuuraayo gacmaha iyo addimaduna ay nuurayaan oo iftiimayaan min aahaari alwuduu waxay la iftiimayaan yacnii weysada raadadkeeda aawadeed bay la iftiimayaan faman istataaca minkum ku kastoo kari kara oo minkum idinka idinka mida an yutiila guratahu yacni weji caddaantiisa inuu dheereeyo ku kastoo kari karaa fal yafcal ha sameeyo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidka yudcawna waxaa lagu fasiray yunaadowna waa loo yeedhayaa waxaa kaloo lagu fasiray tafsiir kale yudcawna waa la magacaabayaa guran muxajaliina inay yihiin baa lagu magacaabaya tafsiirkaasina waa jiraa in la yudcawna waxaa loo jeeda yusamowna laakiin macnaha hore ayaa markaa sii fiican mutabaadira walow marka waxa weeye daliil faalixiinku macnaha magacowga haba hormariyey laakiin ka kala fiican yunaadowna dabeedna guran iyo muxajaliina la xaaleeyo aakhirka xadiidka intan eh, faman istataaca minkum an yutiila guratahu falyafcal qadarkaasi waxa weeye eh, nebiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam siday aimo badani caddeeyeen a'immo badan siday caddeeyeen qadarkaasi nebiga kama sugna calayhi asalaatu wasalaam oo nebigu inuu yidhi hadalkiisii ay tahay miday sugan ma aha waa min kalaami abi hurayra hadalka abi hurayre ayuu ka mid yahay siday a'immadu arjaxeen daara qudni iyo ibnu xajar alcasqalaani iyo albaani iyo yacni culamo fara badan baa markaa yacni maray in marka waxa ay tahay mudraj oo xadiiska la gudageliyey laakiin hadalkii abi hurayre tahay saas aawadeed baa ruwaadda badankood waxay soo wariyeen iyadoo aynu markaa xoe la socon ay soo wariyeen raawi baa la gaar noqday oo markaysaa intan ku daray dariiqyada qaarkoodna waxa weeye yacni kalaamu abu hureyre iyadoo abay soo aroortay marka calaa kulli xaal waa hadalkii abu hureyre weeye ee kama sugnaa nebiga calayhi asalaatu wasalaam waa min kalaami abi hureyra xadiisku wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisii ummatulijaaba ee nebiga rumaysee raacday inay aakhiro wejiyadooda iyo gacmahooda iyo addimadoodu nuurayaan oo dhulkii weysada ay marin jireen oo dhan baa iftiimaya oo nuuraya oo nuur looga dhigaya weysada ay weysaysanayeen baana u sababa nuurista ay nuurayaan quradana waxaa loo isticmaalaa weji caddaanta taxjiilkana waxaa loo isticmaalaa gacmaha iyo addimadu inay cad yihiin ayaa laga tilmaamaya caddaantana waxaa loo jeedaa yani waxa weeye nuur marka inuu ka cadyahy marka waji dharaanta iyo waxa weeye qoobab cadaanta ayaa asaaratan taxjiilka iyo yani loo isticmaali jiray marka neefkaasi waxa weeye ama faraskaasi waxa weeye waa muxajal waxaa loo jeedaa yani addimadiisa hoose ayaa cadcad baa laga tilmaamaya afarta addin ayaa marka uu cadcad yahay haddii la yidhaahdo waxa weeye waa aqar haddii la yidhaahdona yadana waxaa laga tilmaamaya wejigiisa cad ayaa laga tilmaamaya marka calaa kulli xaal ummatu muxamed weysada intay marin jireen baa nuuraysa maalinta qiyaame oo nuur loogu bedelayaa nuur loogu bedelaya taasina waa fadiilo ay leedahay ummatu muxamed ay leedahay weeye waana calaamadda nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu ku garanayo weeyaan mu'miniintu marka dambe ilaahay waxay weydiisanayaan inuu nuurka u taam yeelo rabbana atmim lana nuurana ilaahay ou nuurkayga noo dhammaystir bay odhanayaan marba hadduu ilaahay inoo sheegay inay sidaa ku ducaysanayaanna ilaahay waa ka aqbalayaa marka dambe nuurka waa loo dhammaystiraya laakiin marka hore ayaa wejiyadooda iyo gacmahooda iyo meelihii weysadu mari jirtay ee caddaanaysa ma laga qaadanayaa xadiidkan markaa in eh, la waasiciyo oo sida marka abu hureyre u fahmay oo ah marka waxa weeye in eh, la sii dheereeyo si waxa weeye nuurku ugu dheeraado addimadana markaysaga sare ma loo qaadaya meesha la maydhaayo ilaa rugagga lagu soo dhoweeyo oo kubabka iyo dhulkaasoo dhan ma la maydhaya gacmahana marka waxa weeye ma la maydhaya ilaa kilkilada lagu dhoweeyo abu hureyre saasuu u weysaysan jiraa layidhi ya yacni saasuu u weysaysan jiroo yacni aad buu u dheerayn jiray addimada markuu maydhayana ruuggu ku soo dhoweyn jiray rugagga gacmaha markuu maydhayana kilkiladu ku dhowayn jiray baa layidhi ilaa kilkilada agteeda ayuu maydhi jiray marka waxa weeye isagu fahamkiisii weeye saa u fahmay laakiin waxa weeye de camalka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa in la qaato ay tahay weysadii waxay leedahay in waajiba iyo in sunno ah marka waxa weeye dee qadarkii in laga sii badiyo ma aha haddii fadiila ay ku jiri lahayd in waxa weeye markaa maydhista addimada la maydhaayo in rugagga lagu dhoweeya hadday fadli ku jiri lahaa nebigaa samayn lahaa calayhi salaatu wasalaam nebiga ayaa samayn lahaa calayhi salaatu wasalaam haddii waxa weeye fadiila ay ku jiri lahayd gacmaha marka la maydhayana in kilkilada lagu dhoweeyo nebigaa samayn lahaa calayhi salaatu wasalaam axaadiistana waxaa ku soo aroortay nebigu markuu gacmaha maydhaayo ashraca fi lcadud cududdu in yar geli jiray yacni maydhista wuxuu gelin jiray cududda yani marka ayuu gelin jiray maaha cududduu maydhi jiray lama odhan yacni si waxa weeye ay u sugnaato qadarka marka waxa weeye xusullada ama suxullada kolba saad u taqaan in la maydhaa waajib weeye waajibkiina intii haddii lagu ekaysto waxa dhici karta in yar in laga tago ayaa dhici karta marka waxa weeye si loo hubsado in la dhammaystiray waa in marka qadar yar la dhaafiya wax yar la dhaafiyaa min baabi maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun shayga aanu waajibka ku dhammaystirmayn oo ku suuroobayn in isaga lala yimaado mooye si kale aanu waajibkii lagu hubsanayn inuu dhammaystirmay in isaga lala yimaadaana mid waajibu noqonaya oo waxa weeye waxaa la doonayaa in markaa si yaqiina loo hubsado in suxulladii ama xusulladii la wada maydhay oo marka waxa aan wax laga tegin ila in yar haddii laga tago yani waxay noqonaysaa markaa lama wada fulin bay noqonaysaa markaa si aan taasi u dhicin ashraca fi alcaduud marka xagga kalena maxay noqonaysaa ashraca fi saaq bay noqonaysaa si canqawiyadii loo hubiyo marka waxa weeye in la maydhay laakiin in sare loo qaado oo kubabka markaysa waxa la maydho oo rugagga lagu dhoweeyo ta noocaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam lagama hayo in ilaa rugaga agtooda la maydhayo ama ruggaba la gaadhsiinayo ilaa kilkilada agtooda la maydhayo ama kilkiladaba la gaadhsiinayo ta noocaasa markaysaa mid nebiga laga hayo ma ah fadiila hadday ku jiri lahaydna nebigaa samayn lahaa calayhi salaatu wasalaam marka sidaas aawadeed yani waxa weeye markaa qadarka nebiga ka soo arooray bes baa lagu kaaftoomaya ta kale hadalka abu hureyre laftiisu wuxuu sheegayaa faman istataaca minkum an yutiila guratahu quraduna waa maxay gacmaha iyo addimada maba ahee waa wejiga wejigana dee in la dheereeyaa ma suuragalo haddii kale waxaan wejigii ahayn baa la maydhayaayo dee madax miyaa lala maydhaya iyo dhegaha madaxa iyo dhegaha miyaa lala maydhayaa iyo lafgareedka hoosteeda miyaa lala maydhayaa yacni waxa weeye yacni ilaa qoorta miyaa loo degayaa marka quradii dee in la waasiciyaa maba suuragal aha marka dee qaar baa laakiin waxay yidhaahdeen waa min baab aliktifaa weeyaanoo mid ahaan baa lagu kaaftoome wa taxjiilahu yani guradiisa iyo waxaweye taxjiilkiisaba inuu dheereeyo kii kari kara oo taxjiilkiibaa qadaran bay yidhahdeen calaa kulli xaal waa kalaamkii abi hureyre markiisaga weeye xadiiska nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa inta hore waayahay xadiidka kun iyo labiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo koob iyo afartan wa canhu abu hureyre wuxuu ka soo wariyey muslim qaala inuu yidhi samictu khaliilii waxaan ka maqlay khaliilkaygii kii anaadka u jeclaa nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u jeedaa yaquulu xaalu odhan ayaan maqlay tabluqu alxilyatu waxay gaadhaysaa xilyadu quruxdu waxay gaadhaysaa min almu'mini muuminka waxay ka gaadhaysaa xaysu yabluqu lwuduu' meeshu weysadu gaadhayso rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka ah quruxda iyo nuurku waxay gaadhaysaa meesha weysadu gaadho hadda meeshu qofku gaadhsiiye lama odhanaya dee meesha sharcan gaadhe marka ay tahay in la gaadhsiiyo taasay ku dhacaysa xaysu yabluqu lwuduu yacni qofku markaa iskagama tawasuci karee waxaa loo jeedaa meesha sharcan ay gaadho ay tahay in la gaadhsiiyo oo weysada halka ay gaadho ayaa quruxda iyo marka waxaweeye nuurkana loo gaadhsiinay taasina waa fadiilo yacni marka weysada u sugnaatay oo fadliga weysaday ka mid abu hureyra wuxuu yidhi samictu khaliilii nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam innii abra'u ila allahi an yakuuna lii minkum khaliil ilaahay baan uga beri noqonayaa khaliil inaan idinku yeesho mid khaliilkay ah inaan idinka yeesho ummaddayda cid ka mida ay khaliil ii noqoto ilaahay baan uga beri noqonayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ina allaha ittakhadanii khaliilan kama itakhada ibraahiima khaliila ilaahayna khaliil buu iga dhigtay siduu ibraahiimba khaliil uga dhigtay marka abu hureyra wuxu uhi samictu khaliilii iyadoo uu nebigu ka beri noqday khaliil ummaddiisa ka mida inuu yeesho iyadoo ka beri noqday ayuu haddana wuxuu leeyahy abu hureyre samictu khaliilii wakadalika saxaabo kalena way yidhahdeen tacbiirkaasoo kale oo nebiga khaliilkoodii inuu yahay waa ku magacaabeen oo saxaabo mutacadida arrinkaa laga soo wariyey miyaynay ka hor imanayn xadiidkaas waxaa la odhanayaa ka hor iman maysee ta uu nebigu ka beri noqonaya calayhi salaatu wasalaam waxa weeye inuu isagu khaliil ka dhigto hadduu nebiga yahay calayhi salaatu wasalaam cid ummaddiisa ka mida ah ama cidaan allah ahayn inuu khaliil ka dhigtuu ka beri noqonayaa laakiin ummadda cid ka midii ah inay nebiga khaliil ka dhigato taas ma aha abu hurayra xaggiisa ka yeeshay nebiga khaliile nebigu khaliil kama dhigan ya yacni xagga abu hurayre marka la eego ayuu abu hurayra ka dhigtay nebiga calayhi salaatu wasalaam khaliilkiisii kuwa aadka u jeclaa jacayl darajatulkhulla gaadhsiisan laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam jacayl darajatulkhulla gaadhsiisan cid ummaddiisa ka mida kama dhiganin waxaanuu yidhi walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliilan latakhadtu abaabakrin khaliila haddaan cid idinka mida khaliil ka dhigan lahaa abuubakar baan khaliil ka dhigan lahaa baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam idan laa ishkaal xadiidka kun iyo saddex iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo labiyo afartan wa can cuhmaana bni cafaana radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi man tawada'a fa axsana alwuduu ku kastoo weysaysta oo faaxsana wanaajiya alwuduuca weysada wanaajiya kharajat khataayaahu kharajat waa baxdaa khataayaahu dembiyadiisu waa baxaa min jasadihi jidhkiisay ka baxaan xataa takhruja ilaa ay ka baxayso min taxti adfaarih ciddihiisa hoostiisa ilaa ay ka baxayaan rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa fadliga weysadu ay leedahay oo ruuxu hadduu weysaysto oo weysadana wanaajiyo oo si wanaagsan u weysaysto in dembiyadii jirkiisa ay marka waxa waxaweye laga daadinayo laga maydhayo dembiyadii dembiyada laga maydhayana waxaa loo jeedaa dembiyada sakhaa'irta baa loo jeedaa wa ilaa kabaa'irtu waa inuu ka toobad keenaa toobad la yimaadaa laakiin sakhaa'ir dunuub yacni weysadii waa maydhaysaa oo waxaweeye marka waa ka daadinaysa laakiin maxaa u sharti ah waa in weysadii la wanaajiyaa galabgalab waa inay noqon sida loo weysaysanayo weysadii wax ka mida aan laga tegin dadka qaarkood ba intay weysaystaan waxaa laga yaabaa weysada ay weysaysteen inay wanaagsanayn oo meelaha qaarkood ay ka tageen oo laga yaabo jidhkooda meel cad yihiin oo meelaha qaarkood jidhkooda ay kala godgodan yihiin ama safanna leeyihiin ama ay laalaaban yihiin dabeedna marka iyadoo laalaabka aan biyuhu gaadhin oo gelin ama meelaha safannada aan marka waxa biyihii ayna gaadhin oo gelin oo ay cad yihiin qallalan yihiin meeshana daahirtoo muuqanayso ayaa waxa weeye amaba ay laabanto isku yara laabantay yacni marka waxa weeye aanu kala bixino biyihii gelin ayaa laga yaabaa marka inuu yidhaha waan weysaystay yacni waxa weeye taas ma aha oo ma axsan alwuduu weysadii ma wanaajin marka waxay noqonaysaa waxa u shartiya waa inuu weysadii wanaajiya si wanaagsan u weysaystaa marka horena waxa weeye dee niyo imtihaal oo ilaahay dartiya waa inuu ku weysaysanayaa mar labaadkana camalkeedii iyo ficilkeedii waa inuu hagaajinayaa si wanaagsan u weysaysanayaa biyaha uu ku weysaysanayaana biyo xalaala waa inay noqdaan hadday biyo xaaraana noqdaan aan u bannaanayn dee waxa weeye markaa weyse wanaagsan lama iman biyaha xaaraantii waxay noqonayaan yacni biyo aanu lahayn oo cid kale leedahay aanu ka idan qaadan ayuu iskaga weysaystay biduuni idnin wax idanana uma haysto waa maa maqsuub waxay noqonaysaa waxaway biyo xaaraan u ku weysaystay ma axsan ama biyowal la waqfay waa ku weysaystay laakiin looma waqfin weyso waxaa loo waqfay cabitaan keliya biyaha waxaa loo waqfay in la cabbo bi waxay ku waqfan yihin bay ku xidhantay haddii weyse lagu waqfo waxaan weyse ahayn looma isticmaali karo ya haddii iyo istijo loo waqfo weysada iyo istijadaa waxaan looma isticmaali karo lama cabbi karo inaad cabta kuma bannaana waayo waxay ku waqfan yihiin wax gaaray ku waqfan yihin waxay ku waqfan yihin bes waa inaad ku isticmaashaa marka haddii weyse loo waqfo yacni cabitaan marka uma isticmaalaysid haddii cabitaan loo waqfo weyse uma isticmaalaysid marka calaa kulli xaal yani markaa sidaas waa inuu u weysaystaa biyahaasina ay yihiin aahir mutahira ay marka yihiin wahaakada dembiyadii baa laga daadiyaa oo laga maydhaa jidhkiisoo dhan ilaa waxa weeye ciddiyaha hoostooda ay ka soo baxayso dembiyadu indhihiis ay ka soo baxaysaa wixii uu markaa yani markaa ku dambaabay waxay ka soo baxaysaa markiisa waa jirkiisa kale ayay ka soo baxaysaa dembiyadii buu saa iskaga maydhay uskaqii dembiyada ayuu iska maydhay xadiidka kun iyo afar iyo soddon dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo saddex iyo afartan wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey cuhmaan ibnu cafaan qaala inuu yidhi ra'aytu rasuul allahi sala allahu aley wasalam yatawada'u mila wuduu'i haada cuhmaan waxauu yidhi waxaan arkay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yatawada'u xaaluu weysaysanayaan arkay mila wuduu'i haada weysadaydano kale weyse la mida isagoo weysaysanayaan arkay uma qaala dabeedna waxa uu yidhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam man tawadaa haakada ku kastoo weysaysta haakada sidan oo kale u weysaysta ghufira lahu maa taqaddama min dembih ghufira lahu waxaa loo dhaafaya maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi yacni dembigiisa abaa loo dhaafaya dembigiisa wixii hormaray ee uu hore u sameeyey ayaa laga dhaafaya wa kaanat salaatuhu wa mashyuhu ila almasjidi naafila waxay noqonaysaa salaaddiisa uu tukanayo iyo socodkiisa uu masjidka u soconaya naafilatan ziyaaday noqonaysa siyaado ayay marka u noqonaysaa dheeraada ah oo ka dheeraada yacni in marka waxa weeye dembiyadii laga dhaafay waa ajar siyaadaa uu ku helaan rawaahu muslim muslim baa soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu weysaystay inuu yidhi weysadaydaasoo kale kii weysaysta dabeedna marka fadiiladu sheegaa cusmaanna sidii oo kale intuu u weysaystay nebigu u weysaystay buu wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi man tawada'a haakada ficil ahaan buu dee lou sameeyey marka cusmaanna markaase gufira lahu maa taqadama min dembi bimacnaa waxa riwaayadka qaar ba waxay sheegayaan sidaa aan u weysaystoo kale intuu u weysaystay nebigu ayuu wuxuu yidhi sidaa qofka u weysaystaa gufira lahu maa taqadama min dembi waxaa loo dhaafayaa dembigiisa wixii hormaray ayaa loo dhaafaya waxaa loo jeedaa dunuubta sakhaa'irtay culammadu yidhaahdeen sakhaa'ir dunuub